ilahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray e, kalaamkii culummadii xanaabilada ee ku saabsanaa shirkiga iyo dadka islaamka sheeganaya ku dhaca gaalnimada aqwaashii culummadii xanaabilada marka arrinkaa ku saabsanaa baynu ku dhex jirray waxaa inoo dembeeyey hadalkii alcallaama ibnualqayim raxmat ullahi tacaala calayh fii madaarij asaalikiin ku saabsan hadalkaasaa inoo ku jiray baa inoo dambeeyey fahadihi xaalu man ittakhada min duuni illahi waliyan yazcumu annahu yuqaribuhu ila allahi zulfa wma acaza man yatalakhasu min hada bal ma acaza man laa yucaadi man ankarah waladii qaama biquluubi haؤulaءi اlmushrikiina wasalafihim ana aalihatahum tashfacu lahum cinda allah wahada caynu الshirk hadalkaasaynu ku istaagnay habeenka u dambeeyey markuu ka soo sheekeeyey sheekhu shirkiga labadiisa nooc ee shirkiga akbarka ah iyo midka asqarka ahaa ayuu wuxuu soo tacriifiyey oo tilmaamoo qeexay shirkigii akbarka ahaa kadibna amhilo iyo muuqaallo jiray xilliguu sheekhu noolaa ayuu ka soo sheekeeyey adiladii marka qur'aaniga ahayd ee tilmaamaysay cubaad asnaam fii cahdi muxamadin sala allahu calayh ali wasalam iyo cubaad اlwliyaai wاlqubuur fii cahdi ibn اlqayim iyo khayrkiiba inay isshabahaan waxba uusan u dhaxayn ayuu soo tilmaamay marka wuxuu fa fahaadihi xaalu man itakhada tanaynu soo sheegnay tilmaamaha aynu bixinay iyo qur-aanku qaabkuu tilmaamay waa xaalu man duul xaalkii wa itakhada yeeshay min duuni illahi alla sokadi ama ilaahay la jiranka iyo maci min duuni illaahi ee maca allahi marna waa lagu fasiraa marna alla sokadi wey waliyan gacal ruuxii sheegtay iyo ilaah waliyan huwa macnihiisu hadda waxaa wey waa gacal oo loo jeedo ilaah loo jeedo weligaasoo yascumu uu sheegayo annahu yuqaribhu inuu u dhowaynayo ila allahi alla xaggiisa zulfa ay qurba ninkii sheegtay inuu jiro gacal weli iyo insi iyo jin iyo ahlu qaabuur ciduu dooniba ha noqdee ninkii sheegtay weli iyo sayid iyo awliyo inay alla u dhowaynayso oo uu rabbi ugu dhawaanayo xaalkiisii baa kana buuhi wanu soo tilmaan wamaa acaza maxaa ka yar man duulka yatalakhasu ka badbaadaya min haada madaarijka waxaa ku jira yakhlusu marka yakhlusudaasaa fiican waxaa aad iyo aad u yar buu sheekhu yidhi axad ka badbaadaya shirkiga asaga ah ee maanta ay dadku dhex fadhiyaan bal ma acaza maxaa ka yar man laa yucaadi axadkaan la colaytamayn en la dagaalamaynin man ankarahu shirkiga ruuxi inkira shirki ruux ka badbadaa iska yar buu sheekhu yidhi xilliga aynu marayno shirku lwliyaa'i wa tashafuc wa tawasul axad ka badbaadaa iska yar buuhi sheekhu aad bay u yar tahay waana naadir waxaana ka sii yar buuhi in la helo axad asagu aan shariig yeelayn hadduusan shariig yeelaynina aan la dagaalamaynin qolyaha muxuu ahaay ka bari noqday ee shirkiga inkiray aan la dagaalamayn way dhici kartaa in mar la helo ruux asagoo aan shirki ku dhacayn laakiin asagii laftirkiisu wuxuu ku aafaysan yahay wuxuu la dagaalami oo uu la colloobi muwaxidiintii iyo ahlu khayrkii inkirayay ee la dagaalamaya shirkiga culimmadii baad inkiraysaan culimmadii xaqeeda aad meel kaga dhacdeen awliyadii baad diidan tihiin salliga nabiga diidan tihiin waad bahdisheen ixtiraam la'aan baa idinku dhacday haddaad tiraa war shirkiga iska daa oo ilaahay keligii caabud oo culummada iyo awliyada dhimatay u ducee ilaahay dambi dhaaf u weydii naxariis alla u weydii markaad booqato salaan wax ka sadaqee laakiin ayaga ha baryi oo ha daba dhiganin oo ha tala saaranin oo ha ka cabsanin alla keligii baa intaa kugu leh marka waa kula dagaalamaya waa waxa adduunka ka taagan bal ma acaza maxaa ka yar ay ma andara man axad laa yucaadi aan la dagaalamaynin oon collaysanaynin man axadkii ankarahu shirkiga inkira wاladii qaama biquluubi haulaa nuskhada ee madaarijkan hayo waxa ku jira waxaa weeye wاladii fii quluubi haulaai اlmushrikiin wاladii qaama waxa sheekh wuxuu ihi ay ku tilmaamantaha ama dhex yaalla biquluubi اlmushrikiin waxaa ku qumay ee dhex yaalla biquluubi haulaa'i اlmushrikiin mushrikiintan ayadaa qulubtooda iyo wasalafihim dadka ka horreeyeyba ayaga maanta joogay iyo kuwa ka horreeyeyba qalbigooda waxa ku jira ee aaminsanaayeen muxuu ahaa waxay aaminsanaayeen anna aalihatahum aalihadoodu macbuudaatihim wey waxay caabudahayaan tashfacu lahum cinda allah mushrikii zamaani ibn اlqayim wa mushriki اlcarab fii cahdi muxamadin sala اllahu calayh ali wasalam labaduba waxaa qalbigooda ku weynaa oo aaminsanaayeen awliyadu ama axadkay baryahayaan inuu u ergaynayo oo ilahay agtiisa uga shafaaco qaaday ama waladii fii quluubi haؤulaaءi اlmushrikiin wa salafihim ana aalihatahum tashfacu lahum cinda allah labadaa macnoba waa suuragal weyn sheekhu wuxuu uhi wahaada midkan asaga inaad aaminto axad aan rabbi subxaanahu wa tacaala u idmin baa aakhara kuu shafeeco qaadaya aad aaminto ama qalbiga aad geliso waa caynu shirki shirkiga laftirkiisi wey waa qudhigiisi ay ku dhaceen kufaaru quraysh iyo carab ay ku gaaloobeen marka wax macna a keeni mahayo inaad adugu u naseeb islaam ama aad tukato ama aad soonto ama aad salaado macno weyn ma xambaarsano marba haddii wixii laga helay mushrikii alcarab wa kufaari quraysh lagaa helo isku mid baa tihiin waqad ankara allaahu ila wuu ku inkiray calayhim cala alcarab wa mushrikii quraysh daalika arrinkaa asaga ah wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah ilaah waa ku diiday fii kitaabi kitaabkiisibuu ku inkiray wuxuu ilaahay mushrikii alcarab iyo qoraysh ka diida adiga kaa dhegaysan ma kaana yeeli maayo wa abطalahu ilaahay waa buriyey wa ahbara wuxuuna rabbi sheegay subxaanahu wa tacaala fii kitaabi ku sheegay anna shafaacata ergadoo dhanba kullaha dhammaanteed lahu lilah allah iska leh wa qaala tacaala qul idcu ladiina zacamtum min duunih nabi allah waxaad ku tiraahdaa waa tawbiiq iyo taqriic weeye udcu ladiina zacamtum barya u yeedha oo caabudo qolyaha aad sheegteen ilaahay sukadiisa inay yihiin arbaaban aladiina zacamtu kuwaad sheegteen min duuni illahi alla sukadii arbaaban waa aaliha inay yihiin addoommadii iyo makhluuqaadkii iyo qubuurtii iyo awliyada aad sheegteen alla sukadii in la baryi karo iyo aaliha yihiin baryaa laydhi oo daba taagnaada oo ku rafaada yacni waxaan jirin weye falaa yamlikuuna hanan mahayaan kashfa durri dhib faydadii dayib haddaad baridaan weeye cankum xaggiinna walaa taxwiilan iyo inay idinka leexiyaanba dhib inay idinka faydaanna ma awoodaan dhib idinku soo aadana oo soo socday inay idinka duwaanna ma awoodaan waa aayadaha rabbi subxaanahu wa tacala uu ku inkiray mushrikii alcarab shirkigoodii iyo kufrigoodii iyo shafaacaday sheeganayeen ee ashafaaca shirkiya ahayd wa qowlihi tacaala qul idcu ladiina zacamtum min duuni illaah la yamlikuuna midqaala daratin fi اsamaawaati walaa fi اlard wmaa lahum fiihima min shirk wmaa lahu minhum min dahiir walaa tanfacu الshafaacatu cindahu ila liman adina lah aayaddan culummadu waxay sheegeen waa aayadda oogu waxaa weeyaan oogu xoog badan ama oogu qiimo badan xagga dabargoynta shirkiga iyo awdidda manaafidiisa meeluu ka soo galo iyo hor istaagga iyo baabiinta wadiiqooyinka iyo waddooyinka gaalnimo keenoo dhan ba shirkiga waa aayadda ugu culus wey qul nabi allah waxaad ku tidhaahdaa qolyaha gaalada ee udcu ladiina kuwii barya iyo wixii barya zacamtum aad sheegteen min duunilah ila sokadi inay ilaahay yihiin ay istamiruu fii ducaa'ihim weligiinba ku dhaganabnaada oo wada weeye laa yamlikuuna qolyahaad baridaan hanan mahayaan ay milka istiqlaal midqaala daratin dara qadarkeed daradu waxaa la sheegaa oodu tafsiirka u fiicana loo badan yahay waa dhurcasada e, ukumaheeda baasha quraanjada la yidhaahdo namlada ukuma yaryar oo cadcad bay dhigtaa meelahay degantaad aragteen oo isha qaban karta baan ahay idan ma hantaan baa la oo gacanta kuma hayaan midqaala dara darro qadarkeed wax yar qadarkii ma mulkin karaan istiqlaalan fi samaawaati cirka gudihiisa walaa fi lard aayadda qaybtaa koobaad culamadu waxay leen waxaa lagu naqdinhayaa mushrikada gaaladii carbeed ee saabi'iinta ahayd qolya saabi'iinoo carbeed baa jiro oo aaminsan aflaagta iyo kawaakibta iyo xidigaha ayaa wax mulkiyo adduunka maamula qolihii baa lagu baabi'inaya waa rad calaa saabi'ati alcarab laa yamlikuuna midqaala darra wax weyn iska badaaya aqalu lqaliil wax la sheego waxa u yar ma hanan karaan milka istiqlaal laa fi lardi walaa fi samaawaat cirkana ta'hiir iyo raad kuma laha wey iyo milki dhulkana kumay laha haddaysan waxba hanan karin oo milkigii loo diiday iyo madax bannaanidii rabbi uma kula wadaagaan wuxuun ma leeyihiin oo shuraka ma tihiin adiga iyo ayaga wamaa lahum awliyadaad baryaysaan iyo ilaahyadaad baryaysaan ma ahaanin fiihi maa fi samaawaati walaa fi lard min shirkin wax wadaag ah ilaahayna waxba lama wadaagaan baa le haddii loo diiday oo ilaahay buriyey inaysan gooni wax u lahayn ayagu laa fi lardi walaa fi samaawaat haba yaraatee ilaahu wax ma kula wadaagaan waa war meesha ku jira tiina ilahay waa fa abtala dalika aydan wmaa lahum ooma ahaanin lilaaliha wاlmacbuudaat wmaa zacamtum min duuni illahi arbaaban oo dhanba fiihi maa fi samaawaati min shirkin ay min mushaaraka shariig ilaahay la wadaaga adduuniya dhul iyo maamulkiisa iyo rabbinimadii ilahnimada midna ma jira wey haddii rabbiyow aysan waxba kula lahayn ayaguna aysan wax gooni u lahayn gooni wax oy leeyihiin ma jiraan waxay alla la wadaagaanna ma jiro ma jirtaa inay ku caawiyaan markaad wax qabanayso haddana waa ra'yi meesha ku jira wasare ma ku yihiin iyo gacanyaro ku caawiyo ood u dirto hawlaho kula shaqeeyaan waxba aysan lahaaninba milkigaadaa iska leh ayib wax kula wadaaga ma jiro laakiin ma ku caawiyaan wamaa lahu ilaahay ooma ahaanin subxaanahu wa tacaala minhum min alwliyaa'i wاlmacbuudaati min dahiiri ay min mucin wax kaalmeeyana ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala wax caawiya ama kaalmeeyana ma jiro saddex qodob baa lagaa soo kacshay axad ilaahay hayrkii wax mulkiya ma jiro axad ilaahay subxaanahu watacaala wax la wadaagana ma jiro ilaahay axad kaalmeeyo oo caawiyo oo barhgantalana ma jiro kuwo ergeeya ma jiraanoo adiga kaa ergeeya oo madax bannaan ayagu waa yahay bacdu mushriki alcarab baa waxay qabeen ilaahay awliyada iyo ahlu qaabuurka iyo laati iyo cuso wuxuu siiyey alshafaaca almustaqila oon ku xidhnayn biidni rabbi subxaanahu wa taala inay ergeeyaan oy shafeecaan ilaahay agtiisa ka shafeecaan oon ku xidhnayn biidnihi ku xidhnayn fayl bay gudbinhaya ilahay waa aqbalhayaa way ergaynhayaan ilahay waa yeelahayaa shafaaca ma leeyihiin iyo ergo walaa tanfacu shafaacatu ergadun wax ma tarta cindahu cinda allah ilaa liman adina lahu ilaahay cidduu u fasaxay mooye ayib haddii uu si kasta u ergeeyo ergiis waxba tari mayso idan waa faqiir waa daciif waa adoon caajiz ah ilaahay hadduu idmo erge hadana haddana qolyuhu loo ergena u idmo bay soconaysa waa in shaafica loo idmo mashruucu lahuna la yidhahdo maxaa u erge idan shaafica ergaynaya waa in la fasaxo awliyada iyo culummada iyo ambiyada rusush ilaahay waa inuu yahay ergeeya haddana dadkay u ergeynhayaanay ka ergeynhayaan baan ujeedaa dadkaa laftirkoodu shuruud bay leeyihiin waa inaysan mushrikiin ahayn famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin mushrik haddii loo ergeeyo oo ambiyo iyo awliya iskugu tagaan min abina aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa nabiyina muxamadin salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhammaantood hadday iskugu tagaan mushrik inay u ergeeyaan la aqbali maayo fahiya naa'ilatu man maata min ummatii laa yushriku billahi shaya xadiidka abi hurayra fi saxiix nabi allow man ascadu nnaasi bishafaacatik nabigu wuxuu ku yidhi waxaa weeyaan waa ruuxi mukhlis ah asagoon mushrigan yimaada baa iska leh markii la yidhi nabi maxamedoo shafaacadu yay gaadhaa oo intay ku bahdaa fahya naa'ilatun man maata min ummati man laa yushriku billahi shay-an shafaacadu waxay gaadhaysaa ninkii asagoo muwaxid oo mukhlisa dhintay marba hadduu shariig mamnuu mamnuuc wey idanka loo shafeeca qaadiga loo ergeyn waa inuu yahay muwaxid mukhlis ah ka ergeynhayana waa in la fasaxo idan shafaacana agtiisa ilahay wax kama tarto axad waxa la wadaagana ma jiro axad muxuu ahaaye caawiyana ma jiro aadame iyo hayrkii wax mulkiya alla sokadayna ma jiro wey aayaddu marka aayad culus weeye aada u qiimo badan ibnu qayim ilaa uu yidhi aayaddan ayaa ku filan buu idhi fakafaa bihadihi اlaayati nuuran waburhaanan wanajaatan watajriidan lلtawxiid waqaطcan liusuuli الshirk wmawaadihi liman caqalaha wاlqur'an mamluءun bihada wanadaa'iriha bhaadihi wanadaa'iriha marka sheekhu wuxuu uhi walqur'aan ibnuqayim ba hadalka wata qur'aanku mamlu'un waxaa laga buuxshay min amhaali hadi اlaaya aayaddanoo kale aayada la mid ah oo baabi'inhaya wasaa'ilu shirki usuulu shirki oo dhanba fujinhaya oo xididaha u siibhaya la ka buuxshay walaakiin hase yeeshee akaru اnnaasi laa yashcuruun dadka badankood haddii qur'aanku shirkiga uu faahfaahiyey oo qaadaa oo uu qeexay oo waxba uusan ka tagin maxaa keenay dadka qaarkii islaamka sheeganaya inay uun shirki daba taagnaadaan waxaa keenay qur-aanka fahamkiisa ku yar walaakinna se yeeshe aktaru nnaasi dadka badankood laa yashcuruuna dareemi mahayaan mana garanayaan bidukhuuli lwaaqici waxaa dhacay laa yashcuruun ayaa nusqada asalka ku taalla laa yashcuruuna garan mahayaan ama dareemi bidukhuuli lwaaqici shirkiga dhaca ee hadda jira ee adduunka ka jira ee casrigeenna jira ee xilligii ibnuqayim noolaa jiray inuu gelhaya ma aaminsanaba taxtahu taxta alqur'aan shirkigu qur-aanku uu ka digay ee uu qadadhigay ee uu baabaashay ee ummadda uu ka fiijiyey iyo kan hadda ayagu ay samaynhayaan inay isku mid yihiin oo aayaddii shirkiga carbeed ka hadashay shirkiga soomaalina ay taabanayso maba fahmahayaanba mushrik marka la sheego abujahal yuu meesha soo dhigan iyo muxuu aha abulahab haddii sanam la sheega laatiya cusa iyo manaato meesha soo dhigan ayib xagkaasu u bood war qur-aanka ku ka hadlay waa ka adtamaynayso mushrikiinta carabeed buu ka hadlahayaa kuwa soomaaliyeed buu ka hadlahaya shirki kastoo dhaca min nusuulihi ilaa qiyaami saac buu ka hadlahaya isku mid baadna tii midabka aad wadato iyo magacaad sheegan iyo diinta ku maxaabsan iyo tii quraysheed waxba uma dhexeeyo walaakin laa yashcuruuna <coughs> bidukhuuli اlwaaqici taxta wa tadamunihi lah baa la socota nusada asalka ah wa tadamunihi tadamun qur'aani lahu lishirki zamanina wayadunuunahu baa ku jira asalka wayadunu wuxuu u malayn shirkiga uu qur-aanku ka hadlay ama alla ka digay inuu ku saabsan yahay fii qowmin qad khalow walam yucqibu waarian qolyo dhammaaday ma meesha soo dhigan wayadunuunahu qad khalow sidaasaa janusada asal ku jirta wayadunnuuna waxay u malaynhayaan shirkigaani fii nawcin qolyo inuu khuseeyo iyo wa qowmin dad qad khalow dhammaaday oo tagay carab dhamaatay quraysh dhamaatay yuhuudiya nasaare tegey unbuu ka hadlayaa qur-aanka uu qadanaya waaqiciisaba ku fasiri maayo dulfadhiga aynu dulfadhno qubuurta iyo baryada awliyada la baryahayo iyo dawaafka lagu dawaafayo iyo waxaan shirkiyaadka adduunka maanta ka taagan ama shirku alcibaada watawxiid waluluhiya ah ama shirku tashriic wa siyaasa ah inaba wa shirku alxaakimiya walitibaac inaba inay soo gelahayaan qur-aanku wuxuu ka hadlay oma haystaba wayadunnu wuxuu u malayn iyo axkaamta qur iska cadcad ee shirkiga ku aadaniyo wixii la halmaala inay ku saabsantubu u qadanayaa fii qowmin qolyo qad khalow dhammaadoo leeday walam yucqibu aan ka tegin waaritan dhaxal aan ka tegin waa dhammaadeen raad dambana mala nimankaas oo muslimiinta dambe ee shirkiga ku dhaca iyo nimankaasi wax iskaga xidhan ma jiro kuleh wahuwa ladii fahamkaa baase liita ee ba'an waa midka yaxuulu kala teedaya kala hor istaagahaya bayna almar'i wa bayna fahmi alqur'aan inaad qur'aankaba u qaadatay sidiisuba inuu waaqic hore ka hadlaayo oo qurumo hore iyo taariikh abaajaday ka hadlaayo iyo qolyo duugobay uu ka hadlaayo oo xaaladda maanta aad ku nooshay uusan saamaynaynin dhibka asaga fahamkaa liitee ba'an oo waxa ummadda baabaashay ee kaa hor istaagaya qur-aankii iyo diintii fahamkeedii whuwa اladii yaxuulu bayna اlmari baa hadda ii qoran laakiin asalka waxaa ku yaala bayna اlqalbi wa bayna fahmi اlqur'an wahuwa اladii yaxuulu bayna اlqalbi wa bayna fahmi اlqur'an qalbigaada iyo qur fahamkiisa haddii macnaha khaldan marka horeba ku galo waad ka foganaysaa qur fahamkiisa ayb markaas halkaa waxaa la socda hadal qiimo sheekhu ka tegay ikhtisaaran wala camru اllah in kaana ulaa'ika qad khalow faqad warihahum man huwa milhm aw sharu minhum aw duunahum wtanaawul qur'aani lahum ka tanaawulihi lulaa'ik walaakina almra kama qaala cumar saasa iskugu xidhaya wuxuu leeyahay allahan ku dhaartay hadday qoraysh iyo carab dhammaadeen oo qolyuhu qur-aanka ku soo degay ah kuwa maanta jooga qoraysh iyo carab bay dhaxleen ayagay la mid yihiin oy ku xugum yihiin ama waa ka shar badan yihiinba shirkiga maanta jiraaba ka daran kii carbeed ama waa ka sokeeyaan laakiin intuu waxay wadaagaan weeye inay wada yihiin wa tanaawulu qur'aani qur-aanku siduu u taabanhaya lahum lilcarab ka tanaawulihi ulaa'i aw lahum limushrikiin zamanina qur-aanku u taaban dadka maanta jooga ee oga hadlahayo ayuu kuwa horan oga hadlay wey laakiin xaaladdu waxaa weye wax kharibay walaakina almr kama qaala cumr bn khaaab xaaladdu waxaa weeye cumr bn khaaab baa sheego wuxuu yidhi radi allahu tacala canhu amiiru lmuminiin wkhaliifat arashid inamaa tunqadu cura alislaami curwatan curwa idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu aljaahiliya hadalka cumar hadal qiimo badan weeye inamaa tunqad waxaa la furfuraa oo la burburiyaa un cura alislaami islaamka mareegihiisi qodobadii axkaamta sharcigu u jeedaa axkaamta sharcigii arkaantii diinteenna qodob qodob baa loo dumin xukun xukun baa looga tegi curwatan curwa goorma islaamku dumahayaa oo la baabi'inhayaa idaa nasha'a markuu ku barbaare uu ka dhexdhasho fi lislaami dadka islaamka sheegta man laa yacrifu aljaahiliya dad aan garanaynin jaahiliyadii mushrikiin alcarab maxay ku gaaloobeen maxaa lagu haystay maxay eedeen qur-aanku ku tagfiiriyey dhiiggooda maxaa lagu bannaystay nabigu muxuu ku laayey maxay eedeen nimankan qaraabiyo tol bay ilmaadeer bay ahaayeen xigta iyo xigaalay ahaayeen maxaa loo jarayba hoos markaadan u dayin markaasaad aafoobaysa ood baaba'aysa maxaa yile tawxiidkii baad shirki ka dhigi sunnadii baad bidca ka dhigi bidcadii baad sunno nooga dhigi xaqii baad baadil u bedeli shirkigii baa towxiid iyo islaamnimo nooga dhigi lannu ma taqaanid mahya aljaahiliya fahm wanaagsan baa loo baahan yahay aarkan shekhulislam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi iyo ardayga adagiisa ibnulqayimba way soo celceliyaan meelo badanna waa ku sheegaan laakiin bihada lafdi anugu intaan firfiriya ma helin lakiin lafdigaan helay waxaa weeye cumar ka sugan intaana helay laakiin hadalkan aad buu usoo guriya labada sheekh labada imaam marka masaadiraanan helin iyo kutub kale iyo meelaan arki weynay inuu ku jira laga yaabaa laakiin adda inta ii suura gashay waxaa weeye lafdi ah laqad calimtu wallah cumar wuxuu odhan jiray ilaahay baan ku dhaartay waxaan ogahay mataa tahliku alcarab carab markay baabi'o halaagsanma waa aqaanaaba anugu carab markay carabna de muslimiinta u jeeda muslimiinta iyagaa hordhac u ahaa horyaal bay ahaayeen dayashadii muslimiinta carabba ahayd carabta islaamtahati iyaga loo jeedaa qad calimtu wallahi mataa tahliku alcarab idaa saasa amrahum man lam carab markay halaagsamay baabi oy dumi aakhariya adduun waa naqaanaa adduunyadooda waxay dumahayaan marka uu maamulo oo uu hogaamiyaal iyo umaro u noqdo nimaan aan saxaabi ahayn saxaabadu iimaan iyo halgan iyo ikhlaas iyo sidqi iyo wanaag iyo daacadnimo iyo diin iyo aqoon dheerada baa lagu yaqaan ayagoo taaganoo dhooban <coughs> marka intii la gacan dhaafo <coughs> niman aan la soconno adduunkaba oon saxaabo ahayn oon la soo tijaabinin saxaabadu waxay ka soo baxeen imtixaanno culus imtixaanno kulul bay ka soo baxeen walam yucaalij amra aljaahiliya wamaca dalika aan soo marin jaahiliye iyo shirki aan aqoonin shirki iyo diin la'aan iyo bakti wuxuu yahay nimaan soo marin oon aqoonin saxaabi aanaan ahayn maalinku carabiya islaamka usha u qabto maalinkaanbaa loo yaabaabo oo waxaan nahaysta wey nimaan jaahiliye fahmaynin oo shirkiga carab lagu gaalaysa aan aqoonin oo diinu muxamedin aan fahamsanayn ayaa maantao dhan ku wareejinhayo waxbaan kuu sheegi iyo baail iyo bakti difaachaya aharkaasi cumar waxaa soo saaray ibnu sacd fi طabaqaat walimaam اljacdi fi musnadi jacdiyaat xaakim fi lmustadrak abu nacaym fi اlxilya bisanadin صaxiix kaasaa sugan waana isku macno ila tahay sidaa darteed cumar intuu asagu khaliifka ahaa ma ogolayn in uu xilka u dhiibo oo uu ka dhiga gobernatore oo uu ka dhiga abbaanduule oo ka dhigay nin mas-uuloo xil haya nimaan saxaabi ahayn markuu nin saxaabi ah waayo xilka qabta ayuu taabiciinta iyo culummada kale ee muslimiinta ninba ninku ka fiicanya u dhiibi jiray waxaa ka mid ah shuruuddu u dejiyey dowladdiisii inuusan xil u dhiibin iyo waalinimo iyo gobarnatoro uusan ka dhigin nin aan eh, nin tolkii ah qoysku asagoo ka dhashay reer bani cadday ooma dhiibi jirin xilalka dowladda wuxuu odhan jiray reer bani caddi iyo qoyskan ka dhashay dhib iyo xil anaa ugu filan buu odhan jiray midda kale in eexa loo arko iyo ilmo adeersi iyuu ka baqa jiray intuu asagoo khaliifkaa tobankii sane iyo dhowrkii bilood nin reer bani cadiya xil weyn weligii ooma dhiibin xataa wiilkiisa cumar baa cabdullahi baa allah ka dhigay qiimaha badnaa ee muhaajiriga ah marka dhaqanuu yaqaanay bay ahayd saxaabadu dad la soo tijaabiye weeyo xul ah oo ilaahay soo imtixaanay alimaam ibnulqayim raxmat ullahi tacaala calayh markuu ka hadlahayo ka hadlahayo qadiyadda maxaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisii marna ay u guulaysanhayeen marna ay u guuldarraysanayeen dagaalada walxarbu sijaal mar quraysh baa la jebin oo la baabi'in mar nabigaa jabiya saxaabadiisu laga adkaan xagga awooddama la tari ayib culmadu waxay leeyihin kulligood ibnuqayim baa ka mid a ibnu taymiya ka mid a xaafid xajar baa ka mid a zarkashi baa ka mid fi alburhaan fi culuum lqur'aan meelo ku tilmaamay haddii had iyo goor muslimiintu guulaysan lahaayeen min yowmi badrin ilaa aakhiri wafaati sal slam ilaa maalinkuu dhimana dagaal kastoo nabigu uu gala hadduu ku adkaan lahaa guushu way dad badan tahay way ciidan badan tahay waa raac raacilaa munaafiq iyo khaa'in iyo tuug iyo shaydaan iyo mujrim soo dabraacay guusha oo iska mashaxradayaa badan lahaa mukhliska nabiga u rumeeye nabinimo ku raacay kownuhu rasuulan nebi yahay ku rumeeye ku raacay dhib kastoo ku dhacana aan ka tanaasulin xaqa asaga ah iyo waxaa isdhex boodi lahaa munaafiqa soo raacay dabka iyo hugunka iyo mxuua guusha soo raacay haddii had iyo goor muslimiinta la jabin lahaana diinta lamaba soo galeenba haddii ruuxuna daliil buu noqonaya xaqiir ah oo marnaba aan calankiisa kor u kacin had iyo goor hadii lagu jabiyo waxaa weeye inaad shakidaaba badan marka dambe waa shakiyiba lagu jabiyey berri baa lagu maalinba guulaysan maysid waxaad war balaadan showaba khaldan tahayba kuwa jabtay ayib marka inuusan ambiyadu iyo rususha aysan noqonin dad maqhuurina fii kulli axyaan oo laga adag yahay oo daliilina oo gacanta sare had iyo kor laga leeyahay ay noqdaan ayaa rabbi diidanaa subxaana wa tacaala xikmadu maxay keentay mar inaadaad rayso ood adkaato marna aad jabto si loo kala baxo liyamiiz allahu alkhabiia min aayib wma kaana allahu liyadara lmuminiina cala maa antum calayh xata yamiiza alkhabiia min aayib waa la kala baxahaya hadda maxaakimta waaga dhoweyd markay xoogo intay guulaysteen oy qablayaashii hilfaha u qaadeen oy xamar sifeeyeen dirya daarood ba israacay dal ee dibad baa laga yimid mashxaradka gabdhaha dahabka bixin wadaadaha ruculaynhaya caagadda dahaadhan la ordahayo dal dalya dibad baan iskaga nimid kenya laga guurayba munaafiq tuug ah khaa'in beeldaajiyo ah mid been ku noolaa xaaran ku naaxa mid mukhliso awliyaoo khayr badanoo wanaagsan wixoo dhan baa isdhex booday axmaara alla nugu sallida waa la kala baxay yar baa soo hadhay saasaa loo baahan yahay in yar baa soo hadhay saxaabadu nabi maxamed waa rumeeyeen mudday nabiga rumaysnaay oo islaamku soo kordhay soo kordhahay hal mar baa la tijaabay maka nabiga laga qaaday baytulmaqdis baa la geeyey waa la dhoofiyey cirka allah loo geeyey subxana wa tacaala diin baa la soo saaray nabiga waa la soo celiyey fii leylatin waaxida fii saacatin waaxida min maka ilaa bayt اlmaqdis ilى اsamaawaat اlculaa uma اrajuuc minha waagu markuuba nabig wuxuu ihi waa la idiray xalay waa la idheelmiyey anaa la isii qaaday baytulmaqdis baan tegey masjidulaqsa waa ku tukaday ambiyaan ku tujiyey waan ka dhoofo waa ka duulay assamaa saabica laysii qaaday ilaahay baan la soo kulmay salaadana laysoo dhiibay muslimiina salaadda qaata dad muslimiinoo nabigu rumey baa ku ridooba arrinta ayadaa mush macquul bay dheheen mm, mm, suuragal ma ah waa impossible wey mise unpossible wey <laughs> maxaa possible possible war nabi baad rumaysay horaanba waxaad aaminsanayd nabi cirka looga soo warramayo akhbaarulghayb loo sheegahayo oo diin wado waxya aad rumaysay axad la qaado laga qaaday maka oo baytulmaqdis la geeyey oo haddana la dhoofiyey maxaa dhibo ku jira diyaarada sakarada hadda ordoba dad lagu qaadaaye maxaa rasuul ilaahay ku jira dad baa ku gaaloobay dad baa diinta kaga baxay eh, ibn cabaas fii saxiix bukhaari oo kii odhan jiray nin reemiyaa soo islaamhay markuu islaamka soo galo diinta uu soo galo aayadda markuu fasirahay wa min annaasi man yacbudullah calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhi khasira adunya walakhira aayadda markuu fasiray wuxuu yidhi ruux markuu soo islaamo hadday islaantu wiilalu dhasho oo beertu baxdo oy farduhu wada dhalaan oy cidu wax ka afqurma la waayo oy xaafabayaxo iyo barwaaqa laga qaado wuxuu dhi inna haadaa waa diin khayr awey alla diintu macaana saaduu u xanuun lagu qabto oo intuu wadaba la kala tuuro oo sufi xanja markuu isku guntaba la sii kala daayo oo dhib iyo rafaad iyo faqri iyo shiddo iyo imtixaan uu ka bixi waayo diintanaamad eedaybu intuu dhow ka cararahay waa gaaloobahaya nafsa shay weeye guushu maxaa haddii had korguul lagugu wado la kala bixi maayo hadii haziimo lagugu wadana waa duloobi bayna bayn baa laga dhigay wa hada ariiqat اlambiya wاlmursaliin almuhim ninkan jaahiliye aqooni ummadda waa lugaynhayaa shirkii buu difaacu diinkaaga dhigi wa haada arrinkaa wuxuu ku dhacay ibnuqayim baa hadalka watee liannahu idaa lam yacrif shirka yacrif shirk ruux hadduu shirki uusan garanaynin iyo gaalnimo uusan fahmayna waxay tahay iyo wamaa caabahu lqur'aan quraanku wuxuu dhaleeciyey caay uusan garanaynin oo wadamahu uu cambaareeyey waqaca waa ku dhacayaa fiihi fashirkiiba ku dhici maba taqaanidba ayib wa aqarahu waana ogolaanhayaa wa dacaa ilayh wa sawabahu waxasana intaasi waa ka go'an tahay kitaabka haddaanu hayno asalkay ku qoran tahay wa dacaa ilayhi ila shirki ummadda ugu yeedhi wa sawabahu sawaab weyudhi asagaa xaq ah waxasanaha ummaddu u qurxin wahwa laa yacrifu asagoon garanaynin annahu huwa aladii kaana calayhi ahluuljaahiliya waxaasoo dhan gaalnimo xambaaran oo wuu aamini oo ummadda ugu yeedhi oo wuu difaaci oo wuu ku dhiman oo dhiiggiisibaa ku bixi sidoo hadda kuwa soomaaliya ka dagaalama ee kule diin baan difaacayna ee addisaba laga soo diray ee malla zanaa uu soo khaliifa dhabar ka soo taabtay ee ku rafaadahaya mxuua gobolaha dhexe dhowsamarabaiyo ku dhammaanhaya mxuu ahaa iisheeg galgaduud iyo gurcel ku dhammaanhaya shirki iyo gaalnimo iyo ridday difaacayaan ku dhammaanhaya wa maca daalika waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin in badan oo mida inay isla saxan yihiin qumanahoodii baa qoorta ummadiiba ugu yeedhahaya yani marba haddaadan xaqiiqat اlislaam wa xaqiiqat اshirki wاlkufr aadan garanaynin wa xaqiiqat اljaahiliya intaad gaalnimo iyo shirki ulqunta u ridato iyo siduu tasbix kush unbaad hadhowna ka kolokolaysnaysa koorti ciyaadan bilah wahwa laa yacrifu asagoon garanaynin annahu waxa uu ku dhacee shirkiga ah huwa aladii kaana calayhi ahluuljaahiliya waa midkii ay kufaaru quraysh iyo carab ay dhex fadhiyeen asalka waxaa ku jira aw nadiiruhu aw sharun minhu aw duunahu waa waxay kufaaru quraysh ku dhaceen ama waa lamid ama waa wax ka daranba waa mid ka daran aguduunaha waa ka sokeeya laakin waa isku gaalnimo fatantaqidu saa waxaa ku buri bidaalika arrinkaa waxaa ku baabi'i oo ku halaagsamaya cura alislaam diinta arkaanteedii iyo axkaamteedii cura waa jamc curwa waana guntinta iyo mareegta islaamka iyo sharcigabaa qodobo iyo guntimo laga dhigahaya iyo arkaan iyo tirar kolba mid uu dumhayo kan marka la dumiyo qayb baa guriga ka taagan ku kala sii dum ilaa wada dumo oo sabka dhulka dhigo wayacuudu lmacruufu shayga wanaagsanaa wuxuu noqonoo isu bedeli munkaran wax la inkiro wlmunkaru yacuudu lmunkaru shayga munkarkana wuxuu isu bedelaya macruufan wax wanaagsan wlbidcatu wa tacuudu lbidca bidcadii waxay noqon sunnatan sunnay noqonee ariiq nebi maxamed baa gaalnimo lagaga dhigaya diin wasunnatu bidca ariiqi fiicnaana bidca laga dhigi wayukafar waxaa la gaalaysiin alrajul ruuxa muslimka muwaxidka ah bimaxdi liimaan iimaan barax tiran nin mumina oo mukhlisa ah oo iimaan saafia ah wataldhi waa gaal maxaa jira bidcadii iyo kufrigii iyo shirkiga adoo aad aaminsanaydba kugu khilaafay kugu diiday suufiyadu hadda wahaabiyada takfiireen waa gaalay leeyihiin soosaamaa suufiyadu waxay leeyihiin wahaabiyadu waa gaalo yuhuud baa soo dirtay dabaday ka tiimbariisan yihiin tal abiib baa laga xukumaa doolar bay qaataan maxaa jira waxaa lagu yidhi waxaan joojiya awliyada waa culummo islaam oo dhammaatay weeye koodii fiicnaa ee alkhayra nimankaad awliya u taqaanaan khayr buu la kulma annagoon u ducaynaynaa kii xumaa ee liitay rabbi buu aakhiro hor yaalla mudan yahay idinku soo aha wixii islaamku islaam u duceeya naxariis ilaahay u weyddiiya dembidhaaf rabbi u weyddiiya ixtiraama laakiin yaan la baryin yaan la caabudin nabiga soo ma aha hala rumeeyo ha la jeclaado ha la ixtiraamo diintiisa ha la qaato ninkaan qaadayna waaba gaal ha lagu saliyo ariiqiisa ha lagu daydo laakiin barya ma laha allah iskale subxaana wa tacaala nabigu dhambaal buu inoo keenay iyo risaale iyo dacwo iyo diin waxaan loo soo diray ilah inuu nagu xidho looma soo dirin asaga inaan caabudno wixii aan laisku qasin ha gaala baad tihiinba rasuulka waad inkaraysaan awliyada baad diidaysaan nafsa shay diintii dhabtayd baa lagugu galahaya wayukafaru rajul ninkaa lagu gaalaysiin bimaxdi liimaani iimaan barax tiran iyo wa tajriid اtawxiid towxiidka ilah inuu dhartiray towxiid saafia oon shirki lahayn baa laguu geli wayubadac الrajulu ninkaa la tabdiicinoo waa mubtadic baa lagu dhihi bitajriid اmutaabacati lirasuul bitajriidi mutaabacati rasuul nabiga raacidiisoon saafi garaysaa lagu gelhayaa culummada muslimiinta shaafici abu xaniife maalik axmed sufyaan athawri ibnu cuyayna ibnu mahdiy wakiic kulli aimada muslimiinta o dhan ahlu khayr iyo culmo weeye waa dadaaleen wixii khayraannu ka qaadan waxay ku khaldameen waannu iskaga leexan annagoon ku xadgudbaynoona caayaynin oo ilaahay dembidhaaf baan u weydiinaynaa laakiin raacid waxaa nugu leh macsuumkao rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh keligii baan raacayna culummada lama raacayo waa ynu raaci bimacnaa waannu kaalmaysan fahamkooda iyo diintooda culummadu wasiilay noogu yihiin inaan xaqii ku garanno ayib laakiin markaan xaqi fahanno oy aayaddu noo caddaato ama xadiidku noo caddaado nabigaan toos barays gashanayna wadaaddo dhan waa iskaga boodayna ayb laakiin markaadan masalada aysan kugu caddan wadaadaha kaalmaysa fahamkoodii aqoontoodii dadaalkoodi ahlu khayr bay ahaayeen laakiin ayaga la caabudi mahay raacid saafi ah waxaa ku we rasulka sal slm ninka aan rasuulka raacinna waaba gaal hadi wayubadacu ruuxa lagu tabdiicin bitajriidi mutaabacati rasuul nabiga raacidiisaoo la dhartiro oo keligii lagu gaabsado iyo wa mufaaraqati ahli اlahwaa wاlbidac iyo inaad faaruqdood ka tagto ahwada bidacda loo jeeda alahwa waa jamcu hawan waa bidcooyinka iyo shubahaadka iyo shahawaadka iyo walbidaci waxyaabaha diinta khilaafsanoo dhanba inaad ka tagto ood nebiga keligii raacdo ood saliga daba dhigato ayaa lagugu tabdicinaya waman lahu basiiratu ninkii dhug leh iyo fiiri iyo aragti iyo cilmi iyo wa qalbun xayun qalbi noolo iimaan ku nool iyo tawxiid yaraa daalika cayaanan aan soo sheegay buui sheekh isagoo toosaad arkaysaab waxa maanta aan ka hadlaaya buui sheekhu adduunka haddaad firso waa taagan yahay muwaxid la tagfiirinhayo sunni la tabdiicinhayo mumin saalixoo la tafsiiqinhayo gaalnimo iyo shirki diin laga dhigahayo intaba indhaha saaraysaa buui yaraa daalika arrinkaasoo arkaya cayaanan si muuqatoo kafol kafola indhaha saaraysa fallahu lmustacaan wa min anwaacihi ilaahay baa laga kaalmaysan wixii shar ah iyo dhiboo dhanba wa min anwaacihi madaarij saalikiin mujalladka koobaad afar boqol konton iyo hadalka ku jira hadda dambe ka cahaya waa isla kitaabka hadda aynu maraynay laakiin waa naqli kale oo bacda safaxaad uu keenay wey sheekhu wa min anwaaci shirkiga weyn waxaa ka mid a ah noocyadiisa iyo gaalnimada waaweyn noocyada waxaa ka mid a ah طalabu اlxawaa'iji jamcu dan in laga raadiyo iyo muraadka in muraad laga doontoo dan laga raadiyo min almowta kuwii dhintay ee طalabu qadaءi اlxawaa'ij wey inuu gudo oo dantaadii kuu fuliyo baad ka raadinaysaa meelmowta dadkii dhintay mayd baad leedahay awliya alla adeeg sheekh cabdiqaadirow gargaar aw hebelow sidaa yeel dahablaay xayntii baa xero dhaaftay soo celi ahlu qaabuur baa la kicinhaya war xaajada iyo baahida iyo danta iyo muraadkaad leeda alla ka bari ayb idaa sa'alta fas'al illah iyo walisticaanati in la kaalmaysto bihim bilmowta dadkii dhintay ahlu qaabuurkaa iyo wa tawajuh in loo jahaysta ilayhim ila lmowta markaa saa dhibkugu dhacaba ayaad ku cararaysa qubuurta ku carara abaar baa iman qubuurta hala galaa lagu leeyahay sheekh hebel sharad ha laga soo golo hala dhaqaaqo dhib markuu yimaado alla in loo jihaysta subxaana wa tacaala nabigu waxaa ka sugan ninka ay baahi ee dhib ku dhaco oo fanasalaha binnaas lam tusadda faaqatuhu dhib kugu yimid rafaad baa kugu dhacay faqri baa yimid owlaad la'aan baa kugu timid caafimaad daraa yimid culays iyo cabsi baa timid ilaahay baad kula carartay ilahay waa kaa faydahaya subxaana wa tacaala addoommo iyo makhluuqaad baad la aaday weligaa hawshaa laguu qaban maayo waad ka sii dari baab faqri baa laguu furi caafimaad daraad ka qaadi shiddo iyo rafaad iyo qaxar kaba bixi maysid qamaacayr iyo qulqulatooyin baa fooda lagu gelinaya wixii dhiba ilahay in lala aada wey subxaana wa tacala asagaa dhibka fayda wa aslu shirki alcaalam dunidoo dhanba shirkiga ka dhaca asalkiisi waxaa weeye talabu alxawaa'ij min almowta wاlisticaanaةa bihim wاtawajuhi ilayhim ilaahay markuu dhib keeno in dhibkii meel kale lala aado axadka lagu cararaba shirkiba ka bilowdaaba faina almayita ruuxa dhinta qad inqaطca camalu camalkiisi waa go'ay asagaba hadda marka lafa oo daxalaystay oo kaaga baahan kaalme iyo mxuu ahay duca iyo allabari wahwa laa yamliku linafsihi nafcan walaa dara wahwa maydkano laa yamliku hanan mahayo linafsihi naftiisa nafcan dheef u hanan mahayo walaa duran iyo dhib midnaba nafcan wala dara dhib iyo dheef midna ma laha ayib soomaalidu markay saxan yihiin waxay ku leeyiin qabri qori kutuur mooyin qori kaqaad ma laha bimacnaa ruux meeshaa ku xabaalan darbigiisi iyo oodi lagu ooday haddaad ka gurata xaabo ood raashiinka korsida cambuulo korkasho kula yaabhaya war qabri weeye inaad ood saarto ood wuxuun ku tuurta mooye waxba ka qaadan wey waxay ule marka qabri qori kutuur mooye qori qaad ma laha ninka oodiisa aan difaacan karin inaan qori ku turamo asagoo aan qori isa saari karin maxaa dhib iyo dheefoo laga rajaynhayaa ninka waa dhintay asaga ummada mudan oo u baahan istikfaar iyo taraxum iyo naxariis ummadda oga baahan fadlan inuu wax u tara iska da laa yamliku linafsihi eh, eh, nafcan walaa dara fadlan iska badaa waca man istaqaata bi ah, naftiisa ruuxu dheefin waaya yuu wax waxay kaloo sameynaya wadaantii tolkeed reerkeeda keenta ayaa reer tolad keenta yidhahdeen wadaanti ceelkaad intaad ku shubad geelaada kuu waraabiso loodaada kuu waraabiso arigaada kuu waraabiso oo gaadidka ku waraabiso ayaad walaalkaa siin kartaa in aad ceelkaa ku shubteen laakiin wadaan adiga wax ku tari weydey ma kale wax taraysaa marka wadaantii waxay dhaheen tol reerkeeda keenta ayaa reer toleedna keenta oo tolkana wax tarta nin lafihiisaba wax tari waaye oo asagu isdheefin waaye dhibna iska difaaci waaye yuu wax taraa lagaa dhegaysan maayaa dee waa shaydaan baa qaatay fadlan iska badaawaya canman duulkii istakaaa bi asaga gargaarsaday aw saalahu ama dan weydiistay an yashfaca lahu inuu ergeeyo axadkii weydiist u ergeeya asaga ama gargaar weydiist iska badaa inuu wax taree laftiisuu waxba oo asagan waxba istari karin oon dhibna iska difaaci karin an yashfaca lahu ila allahi fiiha ay fi lxaajati wاlmas'ala wa haada arrinkanna wuxuu ku yimaadaa kani min jahli bishaafici wاlmashfuuci lahu cinda waxa ninka mushriga ah mxuu ahaay mucaasirka ah. ama horeeye ee waa hore dhacay ku keenahaya inuu awliya ahlu qaabuur iyo amwaad baryo oo daba taagnaado waxaa kowka ah jahli baa kowka ah. asbaabta keenaysa waa jahli lafaha ka fadhiisto dilawood oo muxuu jaahil ka yahay min jahlihi bishaafici ruuxa ergeynhaya wuxuu yahay ma yaqaan wlmashfuuci lahu allaha loo ergeynaya ma yaqaan cindah ayb shaaficna ma yaqaan wlmashfuuci lahu cindah allaha loo ergeyn wuxuu yahayna ma yaqaano wey ilaahay xaquu leeyahay xaquu mudan yahay addoommu waxay weydiin karaan waxaysan weydiin karin ninka ergeynhaya awooddiisa muxuu qaban karaa muxuusan qaban karin haddaad ma ka aaminto ruuxa aadamaha wuxuusan ahayn waa dhib intiisa la eg wey carruurta yararka ee dhashaybaa aabbahood waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay wax kastaba qaban karo aabbo hebel baa idilay dilbu ku leeyahay aaminsan wax kastaba inaad dili karto nin walba aad shiiri karto kan madaxa jabi kan madaxa kaga istaag somaali o dhan baa baabi'i aabbow gurigan baa igu dhacay derbi gurigan dumiba kule derbiba kuu dhiibaya derbigan baa itaabtay dilbu kuleh dhagaxa inaad baabin karto aaminsan yahay waa nafsa shay leanno ilmahan yarka waalidka wuxuu ka aaminsan yahay inay wax kastaba ka awood badan yihiin markaad aad awliyadaada bargayso iyo meydkaad daba taagan ma taqaanid wuxuu yahayba muxuu qaban karaa muxuu tari karaa allaha loo ergaynayo ergaday aqbala ma taqaanid jahli baa keenay in ahlu qaabuur iyo amwaad la daba taagnaado wa hada min jahli bishaafici wlmashfuuci lah cindah allaha laga ergaynhayo ee la baryahayo ee loo ergayn iyo midka ergaynaya iyo ka laga ergayn saddexdaabaa lama socoto waxayiin maxaa yeele fa ina allaha subxaanahu wa tacaala laa yashfacu cindahu axada ila biidnih horta ilaahay baraa le ilaahay baro subxaana wa tacala waxaad ku barataa axad ilaahay u ergeyn kara ama ka ergeyn kara ma jira inuu fasaxaa mooye juuq ma dhihi karti inaad fasasho mooye walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa ayib idan waa inaad muxuu ahaayey ilaahay agtiisa raalli lagaa yahay inaad ergeyso in raalli laga yahay ka ergeyn waa in raalli laga yahay waa in lagu idmo iska orod baashu ma aha fayl iska qoro xari hawshu ma aha ayib inaad qorto soo xaraysa faylka waa in lagu fasaxo fain allaha laa yashfacu cindahu axadun axad ilahay agtiisa ka ergeeya oo dacwo gudbiya ma jiro ilaa biidni idn illahi subxaana wa tacaala wallaahu subxaana wa tacala lam yajcal rabbi kama yeelin su'aala hayrihi hayrkii oo la su'aasho sababan liidnihi ilaahayna kama yeelin inaad sheekh cabdiqaadir iyo awliye wax weydiisato sabab ay ku ergeynhayaan ma ahaw bimacnaa sheekha markaan wax weydiisto wuu dhaqaaqi ilahay buu ergeyn baad aaminsantihin soo ma ah mushrikiinay abadan taasna socon mayso walam yajcal subxaanahu wa tacaala su'aala hayrihi ilahay hayrkii wax la weydiista rabbi kama dhigin sababan wax keena liidni idanka ilahay wax keena kama dhigin idanka ilaahay sababka keena waa maxay waa atawxiid alkhaalis markaad muwaxid khaalisa noqoto waxaad xaq u leedahay in laguu ergeeyo wixii khalad ee kaa dhacay dunuubta yararka ah iyo kabaa'irta kale aan shirkiga gaalnimada gaadhsiisanayn lagaga ergeeyo wa inama sababu sababka keena shafaacada ama fasaxa liidnihi waxaa weeye kamaalu tawxiid haddaad adoon mushrig ahayn ilaahay naftu ay kugu timaado macsiyo kastood ku jirto been khayaano dil dhac tuugnimo zino intaasoo dembi waaweyn adoo kuhoos yaallaan laakiin aan mushrig ahayn haddaad geeriyooto xaq waxaad u leedahay muslimiintu ay ku ergeeyaan oy ambiyadu ku shafeeco qaadaan oy culimmadu ergeyso oo shuhadadu ergeeyaan aduguna lagu miisaamo miisaan cadli a ah lagu miisaamo oo xasanaadkaadii iyo sayiaadkaadi laisu miisaamo hadday xasanaadkaada u bataan haddee jannaad leedahay ayib hadday sinaadaan taxta mashii'at illaahi subxaanahu wa tacaala ergaana kuu furan xataa xasanaadkaada batay dunuubta qaarkood ilahay u xaqule inuu kaa goosto lagugu cadaadana lagu soo daayo intuba ilahay xaq buu leeyahay laakiin ahayn weeye waxa shafeecadu iyo ergadu ay soconayso laakiin mar haddaad mushrik tahay ma jirto ayib erge socon mayso wey axad ku ergen karana ma jiraan fa hada almushriku mushrigii baa yimid bisababin buu la yimi yamnacu ayaa intu khaldamay oo fahmi waay ilaahay ergadiisa iyo shafaacada waxa baneeya iyo wadada loo mar intuu garan waayey ayuu wuxuu ku dhaqaaqayba jid iyo sabab keenaya in ergeba aan loo diidaba waa adoo guri fudato oo qoura xilaa kusii qabtayba gurigu wuu ficnaaba waad kusii dhejisayba gurigii kuu furmi lahaa yaaba khatar kusii taagtay waad sii xidhayba waad sii gaagixisay hal kuu godin lahayd baad candhada kusii dhufatay ruuxaas shayga lagu ilaahay subxaana wa tacaala mxuu ahay ergadiisa lagu helo shafacaan lagu helo waa tawxiid khaalisa ah. ee maha ilahay khayrkii in la baryo la shirki yeelo fa jaءa hada اlmushrik wuxuu la yimid bisababin sabab buu la yimid yamnacu diidahaya alidna idanka diidaya wuxuu ii wuxuu ku fasiray ibn اqayim raxmat اllahi tacala alayh wahwa bimansilati man istacaana fii xaajatin bima yamnacu xusuulaha nin baa tiri baadida ila raadi waaba nin raadkeedaba tirtirahayaba meel kale kuu tirahaya waa nin cadow oo xaasida wax kaa dhumaa tiri ila fiiri ila raadi hal baa kaa fakata hanti baa kaa dhuntay wuxuu kuula ordahayaba wuxuu kuu diri meel kale raad baa baxay maya kan waanaaba shalay arkay waa hore xagga inoo dhaqaaji markuu geeli bari aaday galbeed buu ku dirhayaa waa ku lugayn dantii aad lahayd haddaad u kaalmaysato nin ayadiiba baabi'inhayo oo kaa hor istaagaya maxaad malay baahidii aad qabtay ilaahay subxaana wa tacaala tawxiid khaalis in loo kaalmaystaa la doonahayo laakiin hadaad shirki kaalmaysato shirku waa kusii gaagixinhayaa meeshoo dhan buu cagaa ka dhigahaya khayr oo dhan buu kaa xidhay naar buu ku waajibinhaya wlmayitu ruuxa dhintay muxtaajun wuxuu u baahan yahay ilaa man yadcuu lahu ruux asaga u duceey u baahan yahayba ilaahay u dambi dhaaf allah u naxariiso ilah hadduu wanaagsanaa wanaaggiisa u kordhi allah hadduu nin xum ahaa iskaga dembi dhaaf ilaah raxiim baata u naxariiso wayataraxamu calayhi wayastakfiru lah naxariis ilahay ruux u weydiiyo dembidhaaf u weydiiyo u baahan yahay kamaa awsaanaa siduu dardaarmay annabiyu sal idaa zurnaa qubuura almuslimiin siduu ilaahay nabigu noo dardaarmay ama na faray inaan yeelno markaan qubuurta muslimiinta booqanno qabri muslim la booqdo in loo dambidhaaf alle loo weydiiyo naxariis ilaahay loo weydiiyo lagu cibro qaato lagu waana qaato halkaasaad mudan doontaa keligaaba adduunka ka tegi oo cala lagu duduubay waxaanoo maala iyo hantiya adduunya waad ka dhaqaaqi aakhare allaad mudan cibra qaadasho iyo ducayn muslimiin baa loogu talagalay laakiin loo aad asaga in la baryaba ka war asaga la kaalmaysto <clears throat> an nataraxama calayha inaan u naxariis ilahay u weydiinno qubuurta muslimiinta wanas'ala aan u weydiinno lahum alcaafiya ilaahay inuu dembi iyo cadaabba ka caafiyo iyo walmaqfirati dembi dhaaf facakasa waxay dabarogeen almushrikuuna gaaladu haadaa xugumkan asagee nabigu jideeye mushrikiintu hadda kale waa kuma waa mushrikiintii xilligiisi joogay ayib man acrada can tawxiidi fahuwa mushriku shaam aba buu le ibn qaym raxmatullahi tacala caleyh ninkii tawxiidka ka jeesadoo shariig yeela waa mushrikun shaam aba fii kaati lafan fii masaajid shayaan mujaladka koobaad saddex ku yidhahdaa waman acrada can الsunnati fahuwa mubtadicun shaam aba ayb marka waxaa weeye wixii aad ahayd xaqiiqadiisi marnaba lagaa zuulin maayo ama nagnagle oo suufi baan ahay dheh ama waxaad tiradaa muslim baan ahay dheh ama ahlulqibla waxaa tahay baa ku qabanay magac bilaashood adugu sheegatay waxba tari maayo ninku asagoo foolxun yaaba jamaal loo bixiya isagoo madow baaba xasan cadda la odhan hayaa mata mise gaaban oo muxuu hal mitira ah iyo cabdidheera la odhan hayaa marka magaca laguu bixiyey waxba tari maayo ayib waxaan oga jeednaa waxaa tahay inbaa ku qaban adoo gaaban dheeraan maysid adoo madowna ah caddaan maysid adoo foolxun quruxsanaan maysid idan ninkii ilaahay towxiidkiisa ka jisa waa mushrikun shaa amaba wadaca alislaam ama soomaaliya ha noqda isaga u taalla xaqadana waxaa weeye masalatu shirki alabar qabla alislaam iyo bacda islam waxba iska bedeli maayaan almushriku shirkan akbara waa mushrikun qabla albicati wa bacda albica ashirk alakbar sidaan loogu cudurdaarin muxuu ahay carab iyo quraysh iyo dadka nabiga ka horreeyey kadaalika inta tiri waan ama waanu racaanilana nafsa shay weeye shirkiga akbarka iyo mushriga shirkan akbar xaaluhu wa ka xaali saabiqiin bacda albicثa wa qabla albicثa isku xugum weeye ayib wa la kala qaadanayaa ma jiraan shirkiga akbarka ah baynu ka hadlaynaa allaahuma dad gooni ah oy bacdu ahlicilmi soo reebaan mooye facakasa almushrikuun mushrikuuntu waxay dabarogeen haadaa xukumkan iska cad wazaaruuhum dadkii dhintay bay booqdeen ziyaarat alcibaada ziyaaradii cibaadada ahayd ziyaaro waxaa lagu talagalay ku cibro qaadasho ah oo salaamid ah oo ducayn ah, oo ilaahay naxariis u weydiina markaas waxay ku bedeleen ayagaba in la caabudo oo awliyada la baryo awlaqaabuurka mxuah wax la weydiisto wa jacaluu waxay ka yeeleen qubuurahum qubuura alwliyaai walmowta awhaanan asnaan bay ka dhigeen tucbadu la caabudo fajamacuu waxay mushrikiintu maanta isku dareen bayna ashirki bilmacbuud alloo loo shariig yeelo iyo wa takhyiiri diinihi diinka alloo la badelo iyo wa mucaadaati ahli tawxiid iyo ahlu tawxiid kale la colaytamo intaasay iskusi dareen kuwa maanta jooga mushrikiinta ee soomaaliyeed ama carbeed ama caajim iyo hayrkoodba cudurro badan bay qabaan kow ashirku bilmacbuud ilaahay xaquu lahaa in amwaad loo meeriyo la siiyo labo diinta alle in la bedelo maxaa yeelay axadkii barya la yidhaho allah intay ka leexdeen bay amwaad barya hayaan in lala collaytamo oo la eh, collayso dadkii ahlu khayrka ahaa ee muwaxidiinta haya saxna waxay kalooy ku dareen cudur afraad wa nisbatihim ila atanaqusi bilamwaad wa nisbatihim ay nisbata ahli tawxiid ahli tawxiidku in lagu tilmaamo oo loo aaneeyo inay ila tanaqusi inay bahdila hayaan oy xaqirahayaan hayaan oy quursan hayaan bilamwaati culimmadii awliyada dhimatay haddaad tirada sheekh cabdiqaadir nin caalima qiimo badan buu ahaa oo xambali oo ahlu khayr ah oo wanaagsan waa dhintay u ducee ilaahay u bari naxariis ilaahay u weydii cilmigiisa qaadadoo ku intifaacso laakiin asaga ha baryin haa awliyadaa diidantihin salliga ku guba war salli ma awliya lama diidano laakiin waxaan diidannahay khaladka khaladkaa la diidanya iyo shirkiga wixii o dhan baa lasku waxaad bahdelaysaa baa leeyahay awliyada baad xaqaraysaa karaamaadka awliyada baad inkaraysaa wa nisbati اlmushrikiin ilaa ahli الtawxiid ay u tirayaan atanaqusa biاlamwaad amwaaddii baad quursanaysaan baliin awliyada baad quursanaysaa wahum mushrikiintuna qad tanaqasuu ma ogtahay waxaa leeyahy maroodiga takarta asaga saaran ma arkee ka kala mida saaran buu arkaa hadda wuxuu kugu eedan awliyaad bahdishay culammadii maadan ixtiraamin culammadeed quursanaysaa muslimiintii dhintay khayrka badnaabaad diidantahay inaad barido asagu isma oga laakiin ilahi inuu meel kaga dhacay xaqiisi allihii abuuree khaaliqa ah xaqiisiinuu meel kaga dhacay oo maxaa jira addoon miskiinoo dhintay oo wuxuu mutay war aan loo haynin ayuu baryahaya allana waa ka tagahayaa ayib wahum qad tanaqasuu ayaguna waxay bahdeeyeen oo muxuua quursadeen alkhaaliqa bishirk allihii abuuray bay u shariig yeeleenba wa wliyaa'ahu ilaahay gacalkiisii almuwaxidiina lahu ilaahay u saafigareeya ee keligii caabudahayena waxay ku tanaquseen oy ku bahdileen oy ku qurseen bidamihim inay caayaan wa caybihim ay mxuu cambaareeyaan wa mucaadaatihim inay la colloobaan maxaa lagaa rabay ninka suuban ee wanaagsan inamaa waliykum allah warasuuluh waalmu'minuun ayib ruuxa mu'minkaee wanaagsan inaad gacal ka dhigato u hoyliso garab istaagto wixiise khaldan aad saxdo waa aad ka dhigata lagaa rabi ahlu tawxiidkiibuu la colloobi feedhaha wuxuu kuwa tootunka ka saaran iyo mxuu ahay degta u saaran mushrikiin iyo gaalo watanaqasuu wliyaaahu wliyaa allahi subxaana wa tacaala almuwaxidiina lahu bilcibaada ee ilaahay u saafrigareeya towxiidka bidamihim in la caayo wa caybihim bidamihim cambaarayntooda iyo wa caybihim baa ku jirta oo ka go-an nusadan hadda aynu hayna asalkan ku jirta wa mucaadaatihim in lala coloobo watanaqasuu weliba oo quursadeen oo man axadkii ashrakuu bihi ay u shariig yeeleen xataa sheekh cabdiqaadirka baryahaye iyo sheekh caydaruus iyo axmed albadawi axmed alrifaaci sheekh uweys kuwaynu baryaynay baan xataa meel kaga dhacnay maxaa yeeley waxaa laga yaabaa culummo fiifiican inay ahaayeen oon waxaan raalli ka ahayn mayagaa kuu diray mayaga codsaday mayaga raalli ka ah maxaad u lugoyn ku war ilaahay meel baad kaga dhacday dadka ilahay jeclahay mukhlisiinta meel baad kaga dhacday sheekii dhinteed beriisa waa lugaysay intaasoo dembi baad ku jirtaa adugu mushriga ah kubana muuqata lakin waxaa kuu muuqda muwaxidka ku yidhi waxaan daabaad daba saarantah wa tanaqasuu waxay bahdileen oo weliba quursadeen weeye man ashrakuu bih axadkii ilaahay la wadaajiyeen cibaadada haayat atanaqusi bahdilid iyo quursi midda u u dambaysaad quursateen wey id danuu markay maleeyeen bay quursadeen culummada oy bahdileen anahum raaduuna inay raalli ka yihiin minhum min almushrikiin bihaadaa falkan ay samaynhayaan ay raalli ka yihiin wa anahum culummaduna amaruu inay fareen amaruuhum mushrikiinta inay fareen bihi bishirki wa biducaa'i lahum walistiqaasati bihim watawajuh ilayh yaa ku faray yaa kuu diray ayb wa haaulaa'i quwaha mushrikiinta ah ee maanta dunida jooga ilahay khayrkii baryahaya ama caabudaya ama difaacaya ama dadka ugu yeedhaya acdaa'u rusuli watawxiid saasuu sheekhu ku gabagabeeyey ibnuqayim hadalkiis waa iska cad yahay alcalaama ibnuqayim wa haaulaai kuwa mushrikiinta hum ayagu unba humbaa meesha ka goan damiirulfasli oo xasri iyo qasri kuu faa'iideyn wa haaulaai hum ayagu unba acdaau rusuli rusushi ilaahay soo diray min abina aadam ilaa min nabiyilaahi nuux calayhi salaatu wasalaam baa rabaa ilaa muxamadin rususha ilaahay soo diray colkooda iyo cadowgooda waa mushrikiinta iyo wa tawxiid wa cadow tawxiid tawxiidka dhabta ah iyo rususha colkooda dhabta ee in la dagaalame la baabiya istaayl waxaa weeye mushriku zamanina haada wa mushriki zamani eh, alcalaami اlqayim iyo weligiiba alimaam اlqayim markuu sharxahayo xadiidkii ahaa kulamaa mararta xayumaa mararta biqabri mushrikin fabashiru bالnaar baxdi qayimuu ku leey hawsha ayada ah wuxuu leeyahay min abina aadam ilaa yowmina haada ambiya rusul waxaa lala soo diray bitowxiid اlkhaalis ninkii shariig yeela bacda اlbicثa wa qabla اlbicثa mushrig weeye waana mukhaladun fi naar mucadab looguna cudurdaari maayo shirkiga asagaa ninka ku dhacay sidaan loogu cudurdaarin mushriki alcarab qabla اlbicثa war cad buu leeyahay alkaala muraajici eh, eh, zaad almacadku kaga laqdiyada ayada wa haaulaa'i hum acdaau rusuli watawxiid fii kulli zamaanin wamakaan xilli kastoo aynu joogno iyo goob kastoo la joogaba gobolkaadana joog soomaaliya joog afrikada kale joog caraba dhex joog meel kastoo la joogo iyo xilli kastoo la nool yahay qarni hore qarni dhexe mid hadda la taagan yahayba wuxuu doon ha noqday colka ilaahay waxaa weeye colka tawxiidka iyo rusushaba waa almushrikuuna billahi subxaana wa tacaala wamaa akara maxaa ka badan almustajiibiina lahum dadka ajiibahaya u dhega wadan ee u dhega nugul ee shirkigaa yeelahaya aad bay u badan yihiin xaq waa dad yaryahay shayga xaqa inuu dadku aad bay ugu yaryihiin lugtool weey wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah wma akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin wmaa yuminu akarum biاllah ila wahum mushrikuun shirkiba adduunka hadheeye noocu doonba ha noqdoba shirkiga hadda noogu daran midkan shirku tawxiid eh, ama shirku eh, alcibaada aw shirku alilaahiya asagu baryahan aad baa loo fahmay laakiin shirki intaba ka daran oona baaba'shay oon dhowrkur ku tilmaanay shirkigi reer magaalka baa jira shirka siyaasi shirkuاlxaakimiyati waa tashriicka noogu daran wey shirku اlbaarlamaanaat wاlduwal wاlqusuur shirku اlqubuur wa shirku اlqusuur baa la gedaa shirkiga qubuurta iyo shirkiga daaraha shirku اlqusuur maxakamadu uu leeyahay xafiisyu leeyahay baabuuro gawaadhi xeer ilaaliya bajad iyo miisaanid mushaar jamacada looga baxo brofesor waa brofesorun fi shirki wاlkufr maxaa dictor waa dictorun fi اطaaquud wuxuu wax kaloo haya lama arko wuxuu difaac fuqahaau lqaanuun waa fuqahaau shirki waawaaqiid waxay kuu hayaan lama arko nooga daran ashirka siyaasi dhibkuu nagu haya haddaan maanta muslimiin nahay wax nagu hayaba ma jiraba reemiyiga waa ka farxaan asagu shirkiga qubuurka intuu u dambeeyana shabaab israaciyey ayib ka noogu daran waxaa weeye ee baabaashay waa ashirka siyaasi war ilaahay keligii ha laga amar qaato kitaabka ha lagu dhaqmo wixii kalena ha la qubo intii la ururiyo ha la gubo in alxukmu ila lilah amar an laa tacbuduu ilaa am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bihi illaah wman lam yaxkum bima anzla allah faulaika hum lkaafiruun waan ixkum baynahum bima anzla allah litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lkhaaina khasiima towxiidka ah ilaahay keligii in laga amar qaato ummaddana lagu kala xukumo kitaabkiisa kan noogu daran weeye maanta eena baaba'asha maya kitaabka qur-aanka waa munazl dastuurkuna waa muqadas kii shaydaankaay murtadkii soomaaliyeed ee idaacadda ka hadlay waa dhawey waa maqlayseen dastuurka jabuuti ka keenteen iyo ka warramaya kitabka qur si aan sii haysanin see la dhahaya waa laba way wada shaqaynhayaanba maxaa jira kitaabka qur waa munazl maxamed lagu soo dejiye kana waa muqadas annagaa dejinayba waa muqadas marka waa isla shaqeeyeen ayib hadday isqabtaanna midkan jabuuti laga keenay baa shaqaynhaya warku iska kooban haulaai mushrikuun haddayse kuwaa gaal ahayn cid gaalgaalabama jiraba idan tan noogu daran wey kitaabka keligii waa inuu ka shaqeeyo wadankeenna oo uu ka hirgalo buug kale iyo xeer kale iyo dhaqan kale ma shaqayn karo ilaahay keligii ha la baryo sooma iskumayn ogeyn ilaahay keligiina ha laga amar qaato adduunka allihii abuuray baa xukunka iyo maamulka iska leh waana qaacida haddee caqliya fidriya weeye ruux warshad hadda markay baabuur buuggii baabuurka sooma soo raacayso buuggii baabuurka ku tilmaamahayay berihiisa qaabka loo maamulo sida loo buug baa la socda record yar ninkii sameeye waraaq soo raacinaya baana dhol ninkii soo sameeye muxuu soo raacaya waraaq yar baa ku dhex jirta matamise ma ah aadamuhu waxay sameeyaan ee ummadda kale ay u gudbanhayaan fariin bay raaciyaan ilaahay adduunka asagaa abuuray buug buug soo raaciyay kitaab lagu maamulo addoommahan asagaa iskale abuuray adduunkan asagaa iskale kitaabka lagu maamul lahaa ambiya loo soo dhiibay rusul kii u dambeeyey nabi maxamed loo soo dhiibay makhluuq baa allah i abuuray dhulkiisii iyo cirkiisii baan ku noolaan oon harhsan wa maca daalika dastuurka iyo sharciga anaa dejisanaya haddee rabbi kalabaad tahayba ilaah kalaabaad noqotayba idan allihii abuuray adduunkan adna ku abuuraybaa iskale maamulkaada taladaada go'aankaada waxa lagu hogaamin dhibka asagaa aad iyo aad ummad waa in looga dega weeye baalka asagaa baryahan waana haysta waana baabaashay ah, shirka siyaasi walilaahi khaliiluhu ibraahim calayhi salaau wasalaam asalka madaarij saalikiinka dardu waa ka go'an tahay walilaahi khaliiluhu ibraahim ilahay waxaa u ahaaday khaliilkiisii ibraahim ah calayhi salaat xayu qaal markuu yidhi bimacnaa waa ammaan iyo ubogid sheikhu u bogahayo nabiyulahi ibraahim abutawxiid wa ablambiya wlmursaliin in badanoo ka mid a ah xayu qaala markuu wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilahay markuu baryahayey ducooyin badanoo laga aqbalay waxaa ka mid ahayd wajnubnii allow iga foga aniga ibraahiim ah waa abu tawxiid rasuul weeye macsuum ah haddana wuxuu le ilahu aniga iga dheere waa baniyay carruurtayda ubadkayga an nacbud alasnaama asnaamta inaanu caabudno ayib ambiyadii rusushii baa waxay ka baqahayaan inay shirki gaalnima ku dhacaan ilaahay bay ka baryahayaan inuu aduguna marka warshirka iska daa baad kor u kacaysood boodaysa rabbi rabbigu inahunna asnaamtu iyo dadka e, difaacaha iyo wataba adalla kaiira min annaas dad badan bay dhumiyeenoo la tageen wamaa najaa min sharaki hada shirki sidaa darteed ba nabiy lahi maxamed sal l markuu seexanayo suurat lbara'a min ashirki buu akhriyi jiray markuu seexanayo suurat lkaafiruun buu ku seexan jiray qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum alyadiin waa ku sexnay nabi wuxuu ninkii suuraddaa ku sexday aaminsan fahiya baraa'atu min ashirki gaalnimu beri ka noqon hayaa idan nabiyulaahi ibraahim iyo wiilkiisa muxameda calayhi waxay ka baqahayaan shirki in lagu dhaco nabigaasu waaba sheegay ummaddu inay shirki ku dhici oo lafasahaadi oo qabaa dhan gaaloobahayaan oo loo laabanba asnaamtii la caabudi jiray waaba sheegnayba in badan ummadda looga digay muhiimaddu waxaa weeye macsuum ilaahay intuu ilaaliyan baa ah dembiguna meeluu kuusi jiro oomaysa ilahay laga magangalo wamaa najaa sheekh wuxuu hi kama badbaadin min sharaki hada shirki alabar shabakadii shirkigan weyn shara wey shara waa shabakadda ama shabaqa xadhkaha iyo dabinaha la daadiya ugaadha loo dhigaa loo jeedaa ama shabakadda loo daday kalluunka oo kale oo taqaanaa wamaa najaa kama badbaadin min sharaki hada shirk اakbar gaalnimadan weyn aan soo sheegnay ducaa اlamwaad ayb alistiaasatu bاlamwaad alabu qadaءi اlxaajaati minhum waa shirki weyn waa cadeeyey addaa waxay isku daya inay ta'wiiliyaan wa min anwaacihi waxay dhaheen waa min anwaaci shirk اlasqar hadalka dambaa baabi'iyey ayb wuxuu ihi ibnu qayim wamaa naja kama badbaadin min sharaki hada shirk اlأkbar ila man jarada tawxiidahu lilahi subxaanaه wa tacaala shabakada iyo shabaqa iyo mxuu ahay dabaynada iyo mareegaha shirkiga weyn ka badbaadi maayo ilaa man ruux mooyeen jarada saafigaray dhartiray tawxiidahu cibaadadiisa iyo diintiisa lilaahi subxaana wa tacaala waxaa la socota wacaada almushrikiina fillaah oo sheekhu gooyey ama nusadiisa aan la soconin ikhtisaaran wacaada almushrikiina filah towxiid saafia ah ninka la yimid mushrikiinta ilaahay hayrkii ah, la colloobay ninka unbaa ah idan markaan shirki ka bari noqonayno waxaa ka horaysa inaan ka bari noqonno mushrikiinta markaan qubuurta iyo awliyada barigeeda iyo ahluqaabuurka lugoynaya aynu ka bari noqon waxaa ka horaysa inaan ka bari noqonno kuwa caabudahaya qur-aankuna dhaqankaasu yaqaana inaa buraa'u minkum ko weeye idinka wa mimaa tacbuduuna asnaamti baa dambaysa soomaali warkeeda waxaa weeye shirki aan ka wadaadaha xoogu wahaabiyada xoogu yaraha roon u jeedna waxaa weye laga beri noqdo shirkiga laakiin aan laga beri noqonin mushrikiinta dhib haysta wey ibraahimna muxuu le innaa minkum kow ayaan ka bilaabayna mushrikiinta ilahay hayrkii caabud baa laga bilaabi lala dagaalami la goyn la dili wa mima min duuni illah bikum haddana ayagaa laga bilaabi wabadaa baynana wa baynakum alcadaawa wاlbagdaa abadan maxaa daba yaal xataa tuminuu bilaahi waxda daayey nabilahi ibraahim markii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka soo sheegay ibraahim soo la dagaalamay shirkiga suuratu shucaraa inakum waa tacbuduuna min duuni illah baa inakum baa laga bilaabay ayib suuratu ambiya baan ujeedaa inakum min duuni illah inakum maxaa leeyahy ko mushrikiinti wamaa tacbuduun fainahum caduwu lii ilaa rab alcaalamiin ibraahim muxamed muusa alambiya wrusul kulluhum cinda tabaru'i min almushrikiin waxay ka bilaabahayaan ee ninka hawsha waday odayga meel buu iska jifaaya moogta qabri buu iskaga jiraa sanadku meel buu iska qotamaa nin baa lugoynhaya oo siyaasadaynhaya oo maamulaya agaasimhaya ummadda ka dhaadhicinhaya u shaqaynhaya difaacahaya ku dhimanhaya ninkaasad baraada ka bilaabaysa ninkaan marka mushrik ka bari noqonin lam yabra min ashirki marka waxay rabaan soomaalida albara'atu min ashirki duuna albaraati min almushrikiin albara'atu min alkufri duuna albaraati min alkaafiriin albara'atu min albidca duuna albaraati min almubtadica dhiban haysta hawsha aada loo socdo sheekh marka wuxuu guuri man jarada tawxiidahu lilah wacaada almushrikiina fi llah wa taqaraba u bimaqtihim ayagana ciddooda iyo locolowgooda ilalahi subxaana wa tacaala laabud laa budda min mucaadaة اlmushrikiin cinda اlqudra wa maqtihim cinda اlqudrati wa cadam اlqurda maqtigu waa buqdiga qalbiga ah wey shirkiga iyo gaalnimada iyo mushrikiinta qalbigaad ka nici ama tabar la'ow ama tabar yeelo ama qaadir noqo awood ma la tari lahow ama ha lahaani cidnama xukunteen ma adoo daciifoo caajiza waa inaad kufriga iyo shirkiga iyo mushrikiinta qalbiga aad ka nacdo amaa mucaadaadku waa fal baa loo baahaya awood waa inaad la dagaalanto ood bushaaqdo oy leedaan ood qabriga faagto oo qubuurtii qaaddo ood baabi'iso oo wadaadkii lagu xadgudbo intaad lafiisii la baxdo meel kale aad ku xabaasho muslimiintu aysan ku aafoobayn aad geyso idan almucaadaad waa waa cadhada kugu jirtay qalbigahayd ood fal ku muujiso wey inaan ku necbahay oon beri kaa ahay waxaa u daliila inaan ku budaagahay on ku baabi'inayo mucaadaadku wuxuu u baahan yahay isagu qudru u baahan yahay waa haddayn falka aan u jeedno wey amaa buqdigu iyo maqtigu waa camal qalbi ah, wuxuu kaaga baahan yahay ma jiro ayib ka nacaysaa qulubtaad karinaysa intahaa kalaamuhu raximah اllahu tacaala fata'mal hadalkan dambe tacliiq aan ku daraaday mise fata'mal baan istaagaa hada bilahi towfiiq habeen dambaan dhamaystirana insha allahu tacala waa xilli roobeed weeye meelo fogna waa laga yimid hada bilahi towfiiq